رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين rawdat alanwaar ayaan weli ku jirnaa waxaa noogu soo dambaysa shubahaadkii ay ku wadeen gaalada iyo sidii markaa looga jawaabayey waxay noogu soo dambaysay amaladay ikhtiraaxdeen oo ay ayagoo iska bilowdeen ayagoo ugu dhowaanaya asnaamtooda inay ahayd ama ay ka mid ahayd inay u khaas yeeleen nebiyaashii qayb ka mid ah owliyaalka saalixiinta meelo ay u dhiseen say markaa ugu aabudaan sabiradoodu ay u sameeyeen intaa waxay ka dambaysay mararka gobol ka mid ah nadri jireen waxayna ugu nadrahayeen in waxyaabo loogu dhowaado waxay ka raadinayeen fadli waxay u nadrahayeen wixii ilaahay ku arsuqay qayb ka mid ah sida beeraha qabuurka cuntada tacaamka dawaabta nimcolayda dahabka fidada xoolaha iyo maalka intiisa kale fa ama alxarfu beeraha iyo wasarcu abuurkii waaltacaami waalsharaabi iyo waldahabi iyo walfidati waalanticati alaabta waalamwaali iyo maalka fa fakaanu waxay ahaayeen yuqadimuunaha kuwa u soo gudbiya ilaa amaakina amaakin iyo meelo bay u gudbin jireen iyo wa qubuuri haa asaalixiin kuwa saalixiinta qubuurahooda ow amase ilaa tamaahiilihim meesha sawirradoodu ay yaalaan ayay keeni jireen yaa loo dhiibayaa waa biwaasitati sadanatin adeegayaasha waasidadooda waxaa loo sii marinayaa dad waxaa jira kaba shaqeeyaba qubuuraha iyo meelaha noocaa la mid ah iyo wa xujaabi dadka xujaadta ah waa waardiyaalka albaabaha taagan kaanu waxay ahaayeen kuwaasoo ahaa yujaawiruuna kuwa jaar la ah oo jooga lana daris ah tilka alqubuuri iyo walbuyuuti qubuuraha iyo guryaha kuwa la jaarka ahee mar walba ag taagan ee ka shaqeeya dad waxaa jira qubuuraha maaheen yaysan meel kaleba salaada ugu bixin iska ag fadhiya cuntada loogu geeyo dadkaasaa loo marin jiray walam yakun mana aysan ahayn yuqadamu ilayha kuwa loo geliyo asnaamta xaggooda shay-un shay ilaa biwaasitatihim kuwa in loo maryo maahane waasitadooda waa fii micdami alaxwaali axwaalaha balankooda inta badan ayagaa markaa loo marsiin jiray wa ama addawaabu dawaabta iyo wal ancaami nimcoolaydana fa kaana waxaa uga sugnaa lahum ayaga fiihaa gudahooda turuqun wadooyin siyaabo kala duduwan baa loo isticmaali jiray xoolaha fa rubbamaa waxaa badnayd oo dhici jirtay kaanuu inay ahaayeen yusayibuunaha kuwa u foofiya ama ku waqfa biismi haaulaa'i alwliyaa'i waalsaalixiin kuwaa awliyaalkii saalixiinta magacooda lagu waqfi jiray oo min asxaabi alqubuuri qubuurta asxaabtooda ka mid ah aw tamaafiil ama sawiradii loo sameeyey maxay intaa u samaynayaan taqaruban u dhowaasho ilayhim xaggooda ay u dhowaanayaan iyo wa irdaa'an raalligelin lahum ayaga inay raali geliyaan ama ay ka raalli noqdaan darteed ayay markaasaa u yeeli jireen saasay u samayn jireen arrimooyinka iyo xaaladaha saasay markaa ahaayeen waaye saasay markaa ahaayeen irdaa'an lahu fakaanuu waxay ahaayeen yuqadisuuna kuwa hufa ama tahira haadihi dawaa xoolaha ayaga ah waa lasoo qurxinayaa waa lasoo hufayaa walaa yatacaraduuna mana u danbaxaya lahaa ayada looguma soo dambixi jirin bisuu'in abadan in xumaan lagu sameeyo waa layska sii foofinayaa owliyadaa iska leh waxaa iskale asnaamtii neefka noocaas ah lama maalanaayo lama gowracayo laguma tanafucayo saasay markaa u sii dayn jireen tartacu way daaqaysaa maa shaa'ad waxay doonto watatajawal way wareegaysaa ee soconaysaa aynashaa shaa'ad meeshay doonto warubbamaa waxaa badnayd kaanuu inay ahaayeen yadabaxuunaha kuwa u gowraca mararka gobolka mid ah calaa asnaamin sanamyo haaulaa'i alwliyaa calaa ansaab bay u gowrici jireen haaulaa'i alwliyaa ay calaa qubuurihim baa loola jeedaa iyo wa amaakinihim meelaha almuqasasati lahum qaaska ayaga u ah wa warubbana waxaa dhici jirtay la arki jiray mararka gobol ka mid ahna kaanuu inay ahaadaan yudbaxuunaha kuwa u gowraca ee ku gowraca fii ayi makaanin aakhara makaan kale oo kale ayi makaanin aakhar walaakiin laakiinse mar allaala markay meel kale ku gowracahayeen kaanuu waxay ahaayeen yadkuruuna kuwa ku xusa asmaa'ahu magacyaalkooda sanamyada magacyaalkooday ku xusi jireen iyo awliyaalka bedel isma allahi subxaanahu wa tacaala bedelka magaca ilaahay lagu xusi lahaa magacooday ku xusi jireen wa kaana waxaa ka mid ahaa min jumlati acmaalihim camalada ay qabtaan jumladooda duuduub ahaan annahum kaanuu inay ahaayeen yaxtafiluuna kuwa u damaashaada bi haa ulaa'i alwliyaa'i iyo awliyaalka iyo kuwa saalixiinta maratan aw maratayn hal mar ama laba mar bay ixtifaal u samayn jireen waa laisku soo shiri jiray waa laisugu imaan jiray fi sanati sannadiiba sanad walba mar ama laba maray ixtifaal iyo tamaashaad ay u sameeyaan ayaa dhici jirtay fa kaanuu waxay ahaayeen yaqsuduuna kuwa u soo qasda oo yimaada qubuurahum qubuurtooda iyo wa amaakinahum amaakintooda min kulli jaanib baa looga imaan jiray jiha walba dhinac walbay uga imaan jireen fayajtamicuuna way soo ururayeen oo waxay ku soo kulmayeen cindaha dadka saalixiinta ma owliyaalka quburtooda agteeda fii ayaamin khaasa maalin khaas ah maalin khaas ahoo ziyaaro loogu yimaado lagu ixtifaalana way jiri jirtay wayuqiimuuna waxay ku oogi jireen laha ayada acyaadan ciido waxay u samaynayaan arrintaana waa ciid ahaan yafcaluuna fiiha waxay ku samaynayeen meeshaa gudaheeda kullu maa taqadama wax allaala wixii ay u soo geliyeen oo ay keeneen oo min atabaruki barakaysi ah waalmasxi in la marmarsadoo la masaxdo ah waaltawaafi iyo tawaaf mutaqadiimiin iyo inay u soo geliyaanay keenaan annuduura iyo waalqaraabiina wixii ay soo nadreen iyo wixii qurdaan ahaan iyo deeq ah oo ay wadaan iyo wagayri daalika wixii markaa la mid ah wakaana waxay ahayd kal mawsimi sidii xajka oo kale mawsimka xajka laysugu yimaado oo kaley ka dhigi jireen yaxduruhu waxaa soo xaadiri jiray oo meeshaa imaan jiray yaxduruhu addaanii iyo waalqaasi addaanii ka dhow iyo walqaasi ka fog labadaba qofka fog iyo qofka dhow labadaba waa isku imaan jireen waalshariifi iyo waalwadiici kan sharafta lehee qiimaha lagu tiriyo iyo midka wadiicahee liitee daciifka ah kulli way imaan jireen xataa intii yuqadima uu soo gudbiyo xataa intii yuqadima uu soo gudbiyo kullu axadin mid kasta nadrahu nadarkiisa wixii uu nadray wuu soo gudbin jiray oo wayamaanu uu gaaro buqyatahu dantii uu lahaa ilan dad baa mararka gobolkamida qubuuraha qowlyada waxay u tegi jireen inayna wixii nadarkaay geeyaan dantii ay lahaayeenna ay gaaraan owlaad bay weydiisanayaan ilaan naagtii baa dhali weysay qof xanuunsan baa caafimaadi waayey wuxuu u tegayaa waxay tahay si uu caafimaad u soo helo macnaha buqyadii dantoodiina ay gaaraan kaana almushrikuun kaana almushrikuuna mushrikiintu waxay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya kullu daalika kaa dhammaantii kuwa sameeya ayay ahaayeen bi haa'ulaa'i alwliyaa'i awliyadaa iyo waasaalixiina dadkaa saalixiinta waxay u samayn jireen taqaruban u dhawaasho ilayhim xaggooda ay u dhawaadaan iyo wa irdaaqan raalligelin lahum ayagu ay ku raalligelinayaan liyajcaluuhu say uga yeeshaanay uga dhigtaan wusatan waasito u dhaxaysa baynahum ayaga iyo wa bayna allaahi ilaahay baynkiisa subxaana wa tacaala iyo waliyatawasal inay ugu tawasulaan bihim ayaga waa awliyadaalka iyo saalixiintee ila allaahi ilaahay xaggii subxaana watacaala muctaqidiina ayagoo ictiqaadsan oo aaminsan inahum ayagoo yuqaribuunahum inay u dawaynayaan ila allaahi alla xaggiisa zulfaa dhowaash wayashfacuuna inay uga ergeynahayaan lahum ayaga cinda allaahi ilaahay agtiisa taana way aaminsanaayeen uma intaa kadib kaanuu waxay ahaayeen yadacuunahum kuwa u yeertaa liqadaa'i xawaa'ijihi danahooda inay u gutaan inay baldanaha iyo baahiyaalka ay qabaan awliyaalkan inay bal wax uga qabtaan oo ay uga shafeecaan oo baahiyaalkoodu ay wax uga taraan taana markaa way ugu dhawaaqan jireen iyo wasuma intaa kadib kaanu waxay ahaayeen yadacuunahum kuwa u yeerta kuwa u wacda oo u qaylisada eh, liqadaa'i xawaa'ijihim danahooda inay u gudaan iyo wadafci inay ka reebaanay ka celiyaan qurabaatihim kurbooyinkooda muctaqidiina waxay kala ictiqaadsanaayeen oo ay aaminsanaayeen mushrikiinta annahum ayagu waa owliyaadka iyo dadka saalixiintee dhintay yasmacuuna inay maqlayaan limaa qaaluu waxay dhahayaan hadalada ay ku hadlayaanna inay maqlayaan bay isictiqaadsanaayeen wayastajiibuuna ayna ajiibi karaan limaa ducuu wixii ay uga yartaan waxay uga qayloqaansamaanna inay wax u qaban karaanay ajiibayaan iyo waalabi minhum iyo waalaba wayastajiibuuna limaa ducuu oo waquliba minhum laga dalba xaggooda oo waquliba laga dalbada minhum xaggooda inay ka ajiibi karaan fayaqaduuna inay u gudayaan marka loo yeerto xawaa'ijahum baariyaalkoodii danahooda wayakshifuuna inay ka faydi karaan kuraabaatihim kurbooyinka haaya imaa bianfusihim xataa naftooda inay uga faydi karaan awliyaalka qubuurta ku jirta iyo saalixiinta iyo asnaamta ay caabudayaan naftoodaba inay dhibka qaadi karaan wa imaa bishafaacatihim ama ergeyn lidaalika arrintaa ay uga ergeeyaan cinda allaahi ilaahay agtiisa subxaanah wa tacaala fakaana wuxuu ahaa haadaa midkan huwa shirkahum shirkigoodii ay billaahi ilaa ugu sheerigeeli jireen arrinta shirkiga ay samayn jireen baa arrintaa ahayd iyo wa cibaadatihi cibaadadooda ligayri illaahi ilaahay keyrkay caabudaayeen iyo watikhaadihi yeelashadoodii aalihatan ilaahay ay samaysteen min duuni illaahi ilaa sukadiisa iyo wa jacluhum yeelitaankooda ay u yeeleen shurakaaa shurako lilaahi ilaahay shariik la-ah wa kaana haa-ulaa'i kuwaas alwliyaai ee awliyaalka ah waalsaalixuuna iyo kuwa saalixiinta ah wa amhaaluhum iyo wixii lamid ah hum ayagu aalihatan aalihata almushrikiin mushrikiinta ilaahyaalkoodii bay ahaayeen waxyaabaha mar walba qur-aanku uu tilmaamayo ajacala aaliha iyo yajcaluuna ilaahan aakhar iyo waxa ka ah oo dhan kuwaasay markaa ahaayeen waa awliyaalka saalixiinta iyo waxa markaa lamid ah hum ayagu aalihata almushrikiina mushrikiinta ilaahyaalkooday ahaayeen falamaa markii qaama uu istaagay annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam markii rasuulku uu istaagay naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee bidacwati ilaa towxiid illaahi inuu dadka ugu yeeray waxdaaniyada iyo towxiidka alleh wa khalci iyo siibid la siibo kullama ittakhaduuhu wax kasta ay ka samaysteen ilaahan ilaah in la fujiyo oo xidibka loo siibo rabbi keligina la caabudo markuu rasuulku u istaagay oo min duuni illaah kullama ittakhaduuhu ilaahan ay ka dhigteen min duuni illaah shaqa way dhibtay dalika arrintaa cala almushrikiin mushrikiinta korkooda dhib bay ku noqotay arrintaa shaqa waxaa dhib ku noqday daalika arrintaa oo ah in shirkigana laga tago towxiidkana alla keligii loo gooni yeelo cala almushrikiina mushrikiinta korkooda waacdamuuhu way la weynaatay arrintaa wa ankaruuhu wayna inkireeno way diideen wa qaaluu waxay yidhaahdeen innahaa arrintaani ilaahay keligii ha la caabudo asnaamtan ha laga tago mu'aamaratun waa shir arintani waa mu'aamaraad bay yidhaahdeen waa arrin mataqaanaa mu'aamaraad ah waa shirqool uriidu nala doonayee la rabo bihaa ayada hayru maa yuqaalu wax la dhahaayo waxaan ahayn hadalka sida loo dhahayo loolama jeedo laakiin mu'aamaraad iyo shirqool kalea ku jira wa waxay dhaheen ajacala alaalihata maxamed ma ilaahyaalkii saddex boqol iyo lixdan ka ahaa miyuu ilaahan waaxida hal ilaah ka yeelaya ma hal alla ilaah buu ka soo reegayaa in inna haada arrintani la shay-un waa shay cujaabun yaab leh waa arrin lala yaabo wantalaqa way tageen almala'u mala'diibaa tagtay oo minhum mushrikiinta ka mid ahaa ayagoo odhanaya aninshuu dareera oo baxa wasbiruu u sabra calaa aalihatikum ilaahyaalkiina inna haada arrintani laa ilaaha ila allah dhaha ay tahay ina haada la shayun waa shay oo yuraadu laydinka doonayay waa shay yuraad ahoo dan kale laga leeyahay maa samicna mana aanan maqlin bihaada haadaa arrintan fi lmillati alaakhirati diintii dambe kuma maqlin in haada maa haadaa arrintana ma aha ila ikhtilaaq been abuurasho maahan waa been abuurasho cad bay yidhaahdeen uma intaa kadib lamaa markii taqadamad ay hor martay addacwatu dacwadi dacwadii rasuulka uu waday sala allahu calayhi wasalam xaqii dadka uu u sheegahayay markay hor martay taqadamad addacwatu oo wa qarara almushrikuuna mushrikiintiina go-aan ay sadeen oo ay go-aansadeen qarara almushrikuuna uma intaa kadib lamaa goortii taqadamad ay hormartay addacwatu dacwada waayo rasuulka marba marka ka dambaysa ummaddaa rumaynaysay xaqa iyo wanaagga kordhaayay dadkii way fahmaayeen wa qarara almushrikuuna mushrikiintii waxay gu-aansadeen addifaaca inay difaacaan can shirkihim shirkigoodii shirkiga iyo waxa ay wateen inay difaacaan iyo waddukhuula in la geliyo fi nniqaashi macnaha diinta iyo dacwadaa nebiga uu wado niqaash in la geliyo muran waaljidaal dood wa munaadarati lmuslimiina iyo muslimiinta in la geli munaadaro lala sameeyo in lala doodo oo inta lala fadhiisto la dhaho waxaan aad wadaan saan waayo iyo arrimo noocaasoo oo kale ah si ay muslimiinta rumaynaysana shubha iyo waxyaabo badan ay u arkaan diintan mar walba lala murmaayo oo qof dadkan ee diidan iyo ay si kale markaa u fahmaan waa munaadarati lmuslimiin muslimiintana in lala murmo liyakufuu inay celiyaan bidaalika arrintaa addacwa ila allaahi dacwada ilaahay xaggiisa subxaana watacaala dacwada xagga ilaahay dadka loogu wacaayo inay dadka ka reebaan bay mushrikiinta ugu talagaleen arrintaasi waxay u sameeyeen liyakufuu e, inay mushrikiinta ay celiyeen bidaalika arrintaa dooda iyo niqaashkii munaadarada muslimiinta lala samaynayo addacwatu ila allaahi dacwada ilaahay xaggiisa yubtilu ay ku buriyeen afarahaa raadkeed raadka dacwada oo dhan inay ku tirtiraan oofiina muslimiinta dhexdeed ku raabowday oo dadkii ay rumaynayaan oo markaa ay raacayaan uqiima waxaa la oogay marka oo lagu oogay calayhim mushrikiintii gaalada korkooda alxuja xuja lagu oogay oo min ciddati jawaanibin dhinacyo kala duwan ah dhowr dhinacyo oo kala duwan ayaa markaa xujo looga oogay qiila lahu waxaa loo yimi min ayna calimtum war xaggeed ka ogaateen mushrikiinay ana allaaha alle tacaalaa sarreeyey acaqaa inuu siiyey cibaadata almuqarabiin cibaadada addoommadiisa almuqarabiina ee lasoo dhoweeyey altasarufa fi lkowni koonkan inay ku tasarufi karaanay maamulayaan warsaad ku ogaateen doodaasaa markaa loo keenay oo xujooyin baa lagu eegay dhinacyo badan baa looga keenay faqiila lahu waxaa loo yiri min ayna xaggee baad calimtum ka ogaateen ana allaha tacaala ilaaha sarreeya actaa inuu siiyey cibaadahu lmuqarabiin addoommadiisa kuwa dhowdhow adtasarufa fi lkown inay koonka maamuli karaanay ku tasarufayaan wa annahum ayagu yaqadiruuna inay kari karaan calaa maa tascumuuna waxa aad sheeganaysaan oo min qadaa'i alxawaa'iji baahiyaalka inay dadka u gudi karaan ah xaggay ka ogaateen wa kashfi alkurabaati kurbooyinka fiiditaankeedu dadka inay kurba ka faydi karaan xaggeed ka ogaateen hal iطalactum cala algaybi ma qeybkaa طaalacateen laxun maxfuud miyaad soo aragteen aw wajadtum mase waad hesheen daabika arrintaa in awliyaalka dadka saalixiinta ah asnaamta waxyaabaha lamidka ah inay arrintaas samayn karaan ma waxaad ka hesheen fii kitaabin kitaab gudihi waridtumuuhu aad ka dhaxasheen min alambiyaa'i nebiyaal aw ahli lcilmi mase taa miyaa jirta qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi am cindahum alghayb ma qaybka agtooda ahaaday fahal yaktubuuna ma qorahayaan wa qaala ilaah wuxuu yidhi iituunii iila imaada keena bal bikitaabin kitaab oo min qabli haada kan ka horeeyey aw ahaaratin ama ahaaro la imaada waa shay afaaro ahoo oo lasoo minguuriyey ahaarada waxaa loola jeedaa wax raag ah keena wax tilmaami kara ama caddayn kara waxaan inay jiraan wax haraa ah ama haraabi ah keena oo min cilmin cilmi ah iska hadal lama rabo in kuntum saadiqiina adaatiinku markaa run sheegaya wa qaala ilaahu wuxuu kaloo yidhi subxaana wa tacaala qul waxaad ku dhahdaa hal cindakum agtiina ma yahay min cilmin cilmi oo fatukhrijuuhu lana aada noo soo saartaan cilmi aad noo soo bixisaan in tattabicuuna raaci minsaan ila dan mala maahane wa in antum adinkuna ma tihiin ilaa takhrusuuna wax qiyaasaya maahane mala'yaal waxaas uunbaad ku socotaan wakaana waxaa ahaa min altabiiciyi sida dabiiciga ahba sida iska ay yactarifa inay ictiraafaan oo ay ogaadeen almushrikuuna mushrikiinta waxaa dabiici iska ahba biannahum ayagu lam yatallicuu inaysan daalacanin cala alghaybi haybka haggay ka taalacdeen maynay baxeen bay cirka tageenay leexmaxfuud soo arkeen waa ma jiro waa shay iska dabiici ah sida caadada ay tahay oo xaqiiqda ah ay yactarifa inay garteen oo ay ogyihiin almushrikuun almushrikuuna mushrikiinta biannahum ayagu lam yatallicuu inaysan taalacanin aysan soo eegin cala algaybi qaybka walaa wajaduu aysanna ka helin daalika arrintaa fii kitaabin kitaab oo min kutubi alanbiyaa'i nebiyada kutubiyaalkooda ka mid ah kulli fiiri nebi kastoo la soo diro icbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruhu war ilaahay aabuda alla aan allaha xaqa ahayn ma jireen keligiisa ilaah baydahayeen waa nebi kasta oo lasoo diro saasay markaa ku ogaayeen nebi kasta oo lasoo diro saasay markaa xaaladoodu ahayd marka waxaa kaloo iska dabiici ahaa walaa yataduu inaysan helin daalika arrintaa fii kitaabin kitaab oo min kutubi alanbiyaa'i nebiyada kutubtooda ka mid ah walaa akhaduuhu aysanna ka soo qaadanin min ahli lcilmi ahlu cilmiga xaggooda meel laga helayo ilaahay kayrkii ha la caabudo ilaahay kayrkii ayaa jira nin intoo qabri ku jira ilma ku siin karo wax kuu qaban kara nebiyaala dinteen baa wax ku anfici kara asnaan iyo dhagxaan ayada ay qorqorteen baa nafci leh waxaasoo dhan meel ay ka heli karaan inaysan markaa jirin fii kitaabin kitaab oo min kutubi alanbiyaai ka mid ah walaa akhaduuhu aysanna ka soo qaadanin min ahli اlcilmi xagii ka keeneen waayaheen waxaan xagii ka keeneen faqaaluu waxay dhaheen bal natabicu waxaan raacaynaa maa wajadnaa wixii aan helnay calayhi maagaa korkiisa aabaa'ana diinta intaas igu soo xoristayba wixii maantoo dhan ay wadeen oo xujo ah oo lagu soo oogay meel kasta haddii looga keenay waxaa xaalkoodii diintoodii noqotay maya anagu aabbayaakeen baan ka helnay dhaqan iyo hitaan u lahayd abiyasir baan ka soo gaarnay awoyaa samayn jiray ada laga taga caro allay leedahay iyo wixii markaa la mid ah saasay markaa isugu soo duwa shubatay saasayna markaa isugu timid waaye balqaadi iska daa inaan meel kale ka keennee waxay dhaheen natabicu bal nattabicu waxaan raacaynaa maa wajadnaa wixii aan ka helnay calayhi maagaa korkiisa aabaa'anaa aabbayaalkeen waxay kaloo yidhaahdeen innaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummatin innaa annagu wajadnaa waan helnay aabaa'ana aabbayaalkeen calaa ummatin diin korkeeda ama dab korkeeda wa inna anaguna calaa aafaarihim raadadkoodaan muhtaduuna ku hanuunaynaa raadadkoodaan markaa ku hanuunaynaa wa bi aljawaabi jawaabta ayada ah tabayana waxay caddaysay cajzuhum iyo wajahum maca jawaabta ay bixiyeen ay ku soo gabagabeeyeen oo aad caddaysay jawaabtaas cajzuhum tabartaradooda iyo wajahluhum jahligoodii macan asoo wada jira faqiila lahum waxaa loo yiri marka ina allaha ilaahay yaclamu waa og yahay xaqiiqda waxaan laydiin sheegayo asnaamtan iyo dhagxaantan iyo owliyaalkan iyo saalixiintan inay waxba idiin qaban karin wa antum laa taclamuuna idinkuna ma ogdiin walaba idinkada cilmi badanee amarkiisa raaca faasmacuu minhu dhegaysta subxaanah wa tacaala maa yaquuluhu wuxuu idin qoranayo wayukhbiru bihi uu ka waramayo can xaqiiqati shurakaa'ikum shurakada aad ilaahay la shariig yeelaysaan xaqiiqdeeda alla wuxuu idinkaga waramaayo qaata oo dhagaysta oo raaca haa-ulaa'i ee kuwa ah yaquulu tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa tadacuuna aad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay sukadiisa cibaadun addoomo waaye amhaalukum idinkoo kale ah fadcuuhum falyastajiibuu lakum qayliyba haydi ajiibaane war waydii gargaar dhehba xataa bihee ugu soo dhaaman aragne fadcuuhum falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin had lagu sheegaysaan allahum arjulun lugama leeyihiin ay ku socdaan dhegama leeyihiin ay wax ku maqlaan gacan maleyn ay wax ku qabsadaan ee ma indhay wax ku arkaan weliba ilahay allahum arjul labaday leeyihiin xaabaa dhici karta inay tahaan waa lagu qalocan bay u sameeyaan islaamtoodii ilaah muxuu ku daray yamshuuna di ay ku soconayaan ma inbay leeyihiin haa suuragal inay dhahaan waa indha waaweyn bay u sameeyeen markaasuu alla ku daray ay wax ku arkaan madabay leeyihiin xaabaa laga yaaba inay dhahaan way dhagidhaadhaad bay u sameeyaan islaamtooda ay wax ku maqlaan bu ilaah ku subxaana wa tacaala gacmo may leeyihiin xaabaa laga yaaba inay dhahaan way gacmo qalqalocan bay u sameeyeen ilaah muxuu ku daray yabdushuuna di wax ku qaban karaan waa ma jirto marka saa darteed buu ilaah yiri subxaana watacaala ina aladiina kuwa tadacuuna aad tuugaysaan min duuni illaahi alla sukadeed aad dugaysaan cibaadun addoommo waaye amhaalukum idinkoo kale ah ay macnaha inahum ayagu laa yaqdiruuna calaa shayin wax ay awoodi karaan ama ay kari karaan ma jiro oo mimaa yakhtasu billaahi subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ilaahay qaaska u ah ee asagu loogu qaas yeelay awooddii waxqabashada ah wax ka mid ah oo ay samayn karaan ma jiran dhammaantiin isku mid baad tihiin saad u baahantiin bay u baahan yihiin saad alle u rabtaan bay u rabaan sida ilaah subxaana wa tacaala naxariistiisa ay u raadinaysaan bay ayaguna u raadinayaan idan ogaada inaad siman tihiin addoommo aad tihiin dhammaantiin ilaahay u wada baahan ila rabbi kala aabudaa وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم